بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wuxu uhi sheekhu raximah الlah fasl wاlmuqaru bih ضرbani xaq الlahi tacaalى وxaq الآadamiy faslkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu aliqraar iqraarka waa qirashada qofku inuu wax qirto iqraarku waa sayid اladila xagga dambena waynu ku arki doonaa insha allahu bayinaadka iyo cadeymaha iyo xaggaa dambe qofka haddaa wax lagu qabsado ama wax loo sheegto ama wuu inkiraa wuu diidaa ama waa u qirtaa marka haddii uu qirto wixii loo haystay ama lagu sheegtay khalaas wey way dhamaatay shuruudun buu yeelanaya marka shuruuddaa laga helo haddii uu dafiro oo uu diido waxay u baahanaysaa markaa caddayn in lagu caddeeyo oo bayinaadki markhaatiyaal bay u baahanaysaa marka qiraalku saasaa waxaa lagu bixiyey adilada sayidkoodiio hadduu qofku u qirto wax kale oo laga doonaya ma jirto way dhamaantaa hawshaas saasay ku dhamaanaysaa waay wuxuui sheekhu raximah llah wlmuqaru bihi sheega la qiranayaa darbaani laba qaybood wey xaqu llahi tacaala xaqa ilaahay iyo wa xaqu laadamiyi aadami xaqi fa xaqu llahi tacaala xaqa ilaahay yasixu waa asaxaya alrujuucu fiihi inuu ka noqdo can iliqraari bihi qirashadii markaasi uu qirtay inuu dhexdiisa ka noqdo waa u banaa waa asaxaya wa xaqu laadamiy aadami xaqiisana laa yasixu asixi maayo alrujuucu fiihi inuu ka noqdo dhexdiisa can iqraari bihi wixii uu qirtay inuu ka noqdo ma asaxayso wa taftaqiru sixatu liqraari qirashada asixitaankeedu waxay u baahanaysaa ilaa halaati sharaa'ita shuruud saddex ayay u baahanaysaa albuluuqu ka koowaad waa qaangaadh walcaqluka kalabaadna waa caqliga walihtiyaaruka saddexaadna waa ikhtiyaaroo waa inaan qofkii la dirqiyin oo aan la qasbin wa in kaana bimaalin waxaa la qartay hadduu yahay maal uctubira fiihi dhexdiisa waxaa la tixgelin doonaa shardun raabicun shardi afraad ayaa isagana la ictibaarin doonaa wa huwa shardiga afraadna waxa weeye arurushdu waa inuu qofku yahay qof rashiida oo safiih aan ahayn waidaa aqara markuu qirto bimajhuulin shay majhuula markuu qirto rujica ilayhi xaggiisa ayaa loo rujica ilayhi fii bayaanihi caddayntiisa ayaa loo noqon doonaa wix markaasi uu ku caddeeyo isagu ayaa xaggiisa loo noqon doonaa wayasixu listihnaau istihnuhu waa asaxayaa fi liqraari iqraarka dhexdiisa idaa wasalahu bihi markuu mustahnaa binhuga ula xidhiiriyo wa huwa iqraarku fii xaali sixati xaaladda caafimaadka iyo walmaradi xaaladda xanuunkaba sawaa isku mid weeyaan farqima kale waxaa la qiranayo walmuqaru bihi waxaa la qiranayo ee qofku uu qiranayo waa laba qaybood darbaani waa laba nooc weeyaan waa laba nooc ka kood waa xaq xaq ilaahay ka labaadna waa xaqu laadamiy markaa xaq ilaahay inuu qirto waa xuduudi wuxuu qirtay khamri inuu cabay waxa uu qirtay inuu waxxaday waxa uu qirtay inuu zina ku la yimid waxaa laha waxaa xuduudda ah waa xaq ilaahay uu leeyahay wey waa xuquuq waa macruuf waad garanaysan qof maalan dayn ku leh ayuu qartay wuxu ninkaasi dayn bi igu leey ama ninkaasi dhiig bi ugu leey iyo waxyaabaha la midka marka xaqa aadamigii xaqa ilaahay labadaas uu qaybsama hadduu qofku qirto xaq ilaahay xaq xuquuqda ilaahay hadduu qirto wax kamid ah oo dabeetana uu ka noqdo iqraarkii qirashadii uu qirtay ee uu ka noqday ka noqoshada waa loo ictibaarinaya ka noqoshada uu ka noqday waa loo ictibaarinayaayo way asaxaysaa inuu ka noqdo way u banaatay inuu ka noqdaa way u banaatay laakiin xaq aadami hadduu qirto shuruudda ay u baahan tahay iqraarku asixitaankiisu marka laga helo inuu xaqa aadami uu ka noqdaa asixi mayso tusaalena marka qof baa waxa uu ku dhacay zino dabeetna maxkamadii buu yimid wuxuu yihi waan zinaystay uu gatay soo ma markhaatiyaad ka meel lagu odhanay ya waayo isagaaba gartay soo maha khalaas sayid adil so mayna odhan waayo dabeetana ninkii waxaa la yidhi guur miyaad soo martay wuxu hi ha guur soo mara waa la dilaya waa la rajminaya waxaa la yidhi waa waa lagu rajminaya waa lagu dilaya markaasu waxa uu yidhi maya waan iska ciyaari marki la yidhi wa lagu dilay ya ma la may laga aqbali maayo may waa laga aqbalaya sk waa laska waayo maxaa loo sii daaya maxaa mar haddaad garatay lagu sii maayo lagu dilaya xaqa ilaahay waxaa ku badan cafiga iyo musaamaxada ilahay waa gafuuru raxiim soo ma dambiyada waa weyn bu ilahay dhaafa marka waa laska sii dayn way musaamaxada iyo cafiga xaqa ilahay ku badan haddii laakiin xaq aadami yahay maya ninbu wuxuu qirtay adduun in ku maxkamaddii markii la yimid waa ninkani wuxuu kugu sheeganayaa shan boqolo kun shanta boqolo kun ma kugu leey suu dhahaay gu leey wuu tegey wuu soo noqo wuxu mayana eh way afkayga ka dhacayo suuragal maaha shan boqol kun inagu yeeshee boqol kun baan iigu lahaa laga aqbali maayo mar hadduu qirtayba xaq aadami ya iyadoo cidna waxba ku qasbin waa laga doonaya intaas weyaan intuu inoo sheegaya waa waadixun maan intaas soo ma intaa hayso wlmuqaru bihi shayga markaas waxa weyaan la qiranaya darbaana laba qaybood wey xaqu llahi tacaala xaqa iyo wa xaqu aadamiyi aadami xaqi fa xaqu llahi tacala xaqa yasixu waa asaxaya alrujuucu fiihi dhexdiisa inuu ka noqdo can inqiraari bihi wixii uu qartay inuu ka noqdo waa banaanta wa xaqu aadamiyi aadamiga xaqiisana laa yasixu rujuucu fiihi dhexdiisa inuu ka noqdo asixi mayso can inqiraari bihi wixii uu qirtay inuu ka noqdaa asixi maayo wataftaqiru sixatu liqraari qirashada asixitaankeedu waxay u baahanaysaa ilaa alaai sharaa'ia shuruudo saddexa albuluuqu qaangaadh qofku waa garanaya qof qaangaadha inuu yahay maxaa ku baxay saabigii walcaqlu iyo caqli maxaa ku baxay kii waalna walmajnuun wlkhtiyaaru ikhtiyaar maxaa ku baxay almukrah kii la qasbay baa ku baxay nin baa ku yar soo kaxeeyey dukaanka ayuu ayuu la mucaamaloon jiray waxaa ka qaadan jiray wuu ashkitayey marka kii araabaa la keenay wuxuu ninkan yarkan wuxuu iga qaaday intaasoo lacaga lacagta ma ka qaadaa la su hawan ka qaaday maxaa lagu xukumaya maxaa lagu xukumaya iqraarkiisaas asixiba maayaba waayo ilmo yaroo aan qaan iqraarba male nin waalna iqraar male mid la qasbana iqraar male lama ictibaarina imse shardo haysta ya saddex markuu maal u yahay mid afraad waa lagu darayaayo waa inuu qofku rashiid yahay rashiid maxaa loogala jeedaa ama rushdigu wuxuu ka soo horjeedaa safiiha safiihu muxuu ahaa almubadiru limaalihi waa kii maalkiisa daadaadinayay maalkiisana haboona oo ma hagaajisanayo diintiisana mid hagaajisanaya maaha oo ku toosan kaasaa waxaa dhahdaa maxay safiih safiihnimadu qofku goorbay ku bilaabantaa si kalema dhigan qofka ma rushdi u horeeya mise safah baa u horeeya ya waxaa u horeeya marku qofku qaan gaadho ila qofk markuu qaan gaadho rushiidku bilowdaayo marka uu qaan gaadho hadduu rashiid noqdo rushdi baa u horeynaya ilahay baa wuxuu yihi xataa idaa balaguu nikaaxa fain minhum rushdan markay nikaxay gaadhaan nikaxa maxaa logala jeedaa waa qaangaadhka wey xataa idaa balaguu nikaax markay qaan gaadhaan weeyaan fain aanastum minhum rushdan marka markii uu qaangaadho rashiid buu noqday nin xoolihiisii hagaajisanaya oo ilaashanaya oo diintii ku toosan oo salaaxulmaali wadiin labadiiba waa ley waay marna waxaa dhacaysa isaga oo wuxuu qaangaadhaya isagoo safiun buu qaangaadhaya wuu qaangaadhay lakin xooli maba hagaajisan karayaba markaana markaana safiih baa la odhanaya qofkii rushdigu u horreeyey safigu ugu dambeyn karaa markii hore wuxuu ahaa qof rashiida oo wax hagaajista ayuu ahaa oo xoolihiisii ilaashada lakiin markii dambe waa isbedelay wuxuu noqday qof xoolahaba daadaadinayaba adduu dabkaba ku guraya ayuu noqonaya ma garata marka waxaan odhana marka hore rashiid bu aha lakin muxuu noqday safi markaa uu safi noqday waa la xajirinaya haddaba xajirku muxuu ahaa xajirku muxuu ahaa xoolaha laga xayiray wain kaana bimaalin maal hadduu yahay yuctubira fiihi dhexdiisa waxaa la eegi doonaa oo la ictibaarin doonaa shardun raabicun shardi afraadna waa la tixgelin doonaa isna waa la ictibaarina wahuwa shardigaas waxa wey arushdu rushdi wey rashiid safiyu kasoo horjeeda waidaa aqara bimajhuulin shay majhuul qofka hadduu qirto rujica ilayhi fii bayaanihi waxaa isaga xaggiisa lagula noqon doonaa cadayntiisa iyo tafsiirkeeda isaga inoo tafsiirin doona oo inoo cadayn doona muxuu qiranayaa waxa uu qiranaya maay shay majhuula marka halka waxaa nooga muuqda inuu shay mucayanana uu qiran karo hay majhuulana inuu qaran karo labadaba markuu shaygu mucayan yahay hadal mala iyadu oo wuxuu yihi ninkaasi wuxuu igu leeyahy lacag gaadhaysa boqol kun ma majhuulba waxa uu qartay mise waa mucayan ya waa mucayan waxa uu qirtay shay majhuul wuxu hi ninkaasi aniga adduun bu igu leeyin buu yihi adduun bu igu leeyin miyuu noo sheegay waxa uu ku leeyay lakin muu sheegin isaga tafsiirkiisa lagu noqon doono waxa la maalkan aada sheegtay alla maal bi leeyahy waa intee isaga isagaa la ohanaya caddee marka wuxuu inagu caddeeyo waa la qaadanaya hadduu wax yarba ha noqdo haduu hahdo kun shilin bu leey waa laga aqbalay kun shilin bu waa maal wax maal laga dhigtay wayaan wixii maal laga dhiganaya hadduu hadduu ka hadduu qirto ka asaxay hadduu qofku dhama aanu kun shilinku maan lahayn waxa odhan ninkaasi kun buu ku qirtay inta kale caddaynteeda keensa adu inta uu qirtay mooy inta kale ya maxay noqonaysaa cadaynteeda inu keenso marka rujuc ilayhi fi bayaani waa caynkaasi isagaa lagula noqonaya fi bayaanihi cadayntiisa ayaa lagula noqonaya inuuna tafsiiro wayaصixu اlistinaau istinuhu waa asaxaya fi lqraari iqraarka dhexdiisa ida wasalahu bihi waxa uu ka soo reebayo marka uu la xidhiidhsiiyo istinu waa soo rebitaan wey wayasixu waa asaxaya alistinaau wax idaa wasalahu markuu istiniga la xidhiidhiyo bihi wixii laga soo reebi mustana minhiga ah markuu la xidhiidhiyo wuxuu odhanaya wuxuu igu leeyahay boqol kun soddon kun mooyaane maxaa soo hahay ya maxaa soo hahay toddobaatan buu le marka waa saxay istina waxbuu ka soo reebay falabitha fiihim alfa sanati ilaa hamsiina caaman istinuu waa qur-aanku kuso arooray wuxuu dhex jooga kun sanadood falabisa fiihim alfa sanatin waa kun soo ma ilaa hamsiina caama konton mooyaane maxaa soo hahay sagaal boqol iyo konton marka hadduu ninkan idhahdo ninkan wuxuu gu leeyay wuxuu gu leeyay boqol kun ama boqol kun buu gu leeyay soddon kun mooyaane ama labaatan kun mooyaane intaaso ka inta so hadhay baa lagu yeelanaya maxaa shardiya waa ina xidhiirsanaadaan hadduu idhaahdo maalan wuxuu igu leeyay boqol kun iska aamusa ama sheeke kalu galay mar damba buu yihi eh, soddon kun ka reeb ma asaxayso maxaa la doonayaa maxaa shardiya ya inay xidhiirsanaadaan waxaan labadan shee la kala reebaya waa inay isku xigaan baa la doonaya boqol bi igu leey intaa mooyaane un saa yidhahda ka waran hadduu yidhahdo boqol bi igu leey deetana wa kufco deetana mar qufcuu dhamaysto u yidhahdo soddon baa ayaa laga reebaya ma asaxaysaa a way asaxaysa taas wax dhibi male kaas isagu marka waa la doonaya ina xidhiirsanaada wahuwa iqraarku fi xaali sixati xaaladda caafimaadka iyo walmaradi xaaladda xanuunka sawaaun isku mid weeyaan waa isku mid zayd iyo isagoo caafimaad qaba ayuu wuxuu qirtay inuu boqol kun ku leeyay wuxuu zayd boqol kun bigu leeyay wuu xanuunsaday isagoo xanuunsanaya oo maradulmowtka ku jira ayuu wuxuu yii ninka camar la yidhahdaana laba boqol kun bigu leeyay waa dhintay ninki marka miyaa la odhanayaa zaydka markuu caafimaadka qabay uu markaa uu sheegay lacagtiisu la siinaya oo horeynaya kan isagu dambeynaya am ama la siin maayo maya waa isku mid labadaa nin leegba wax loo siinaya haddii wixii ay u gaari weydo soo haday ya waxa weeyaan waa loo qaybinaya waa loo qaybinaya marka waa isku mid wey wixii uu dardaa wixii aan ujeeda uu qirtay markuu caafimaad qabay iyo wixii uu qirtay marka u xanuunsanay faslun wkulu maa yumkinu الانتفاع به مع بقاء caynihi ijaazat icaaratuhu halkan wuxuu nooga warramaya waxa la alcaariyatu caariyada caariyadu af somaali wuxuu noqonayaa uun kole dadka qoloba dambase u taqaana waa laga yaabaa icaarada dad dad waxay u yaqaanaan toobal dadna waxay u yaqaanaan ergis uu soo ergiste qarna waxay u yaqaanaan ammaano amaano amaano maaha laakiin marka amaanadu waa lagu dhibta lagugu dhahdo iyahay iyo amaano la ydhahda tusaalaheeduna wuxuu noqonaya qof baad u tegaysaa waxaad ku odhanaysaa kitaabka ii dhiib oon soo akhrisanaya markaasuu ku dhiibaya marka dhamaysatid waad u celinaysaa sida guryaha iyo xaafadaho kalena waxay noqonaysaa guriga jaarkaaad u tegaysaa waxaad ka qaadanaysaa distiidii waxaad ku karsanaysay ama mididii waxaad ku gogosanaysay badiladi ii dhiib dabeetna wuu kuusoo dhiibay waad ku intifaacaysa waad u celinaysa qof baad u tegaysa ad gaarigii waxbaan kusoo qaadanaya ii dhiib gaarigii buu kuu dhiibaya waad kusoo intifaacaysa kabtana waad soo celinaysa maxaa la dhahdaa maxaa taqaanaa ergis adna maa taqaana tobalcaare ka imika somaali soomaaligu kala duwanaa tobalcaarana waa la dhahdaa ergisna la dhahdaa dadka reer magaalkuna amaanuun bay odhanaya iyagu ya waay markaa caariyadu horta waa taas caariyada axkaamteedu inaga warramaya sheekhayo daabit buu inoogu sameeyey marka uga horeyso oo waxa uu yidhi wa kullu maa shay kasto yumkinu lintifaacu bihi in lagu intifaaca ay suurto gelayso maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi noqoshadeedana lala qabo jaazat icaaratuhu caariyadiisu waa asaxaysaa oo waa bannaanta idaa kaanat markay tahay caariyadu manaaficuhu manaaficdiisu markay tahay aahaaran fawaaid markay tahay aahaaran faa-idooyin markay tahay wey dee markaa laga faa-iideeyo markay tahay watajuuzu lcaariyatu ya waa la shadaya watajuuzu lcaariyatu caariyadu waa asaxaysaa mutlaqatan xaalo ay tahay mid la sii daayey iyo wa muqayadatin mid lagu qayday bimuddatin muddo mid lagu qayday wahiya caariyadu madmuunatu mid la damaanad qaaday weeyaan oo ah, la magdhabayo cala almustaciiri qofkii mustaciirka ahaa ee caariyeystay korkiisa ayay tahay markaas mid lagu magdhabayo ah, saaran magdhowgeedu biqiimatihaa qiimaheeda ayuu magdhabi doonaa yowma talafihaa maalintii ay baaba'day marka wahiya madmuunatun waa markay baaba'day wey wahiya caariyadu madmuunatu mid la magdhabayo weeyaan idaa talifat markay baabaado cala mustacir bay saarantay marka magdhawgaas mustaciirka biqiimatiha qiimaheeda ayuu magdhabi doonaa yowma talafiha maalintay baabaaday qiimahay maraysa yuu bixin doonaa sheekhu rahanka iyo muxuu ahaa wakaalada iyo wuxuu inoogu soo sheegay dawaabid buu inoogu soo sheegay soo samaheen ya rahanku wuxu kulu maa jaza baycu jaza rahnu samay ahayn waay wakaaladuna maxay ahayd kulu maa jaaza lilinsaani atasarufa ya fiihi binafsihi jaaza an yuwakila fiihi aw yatawakala kaasina daabi bu ah kana waa daabi kale qabso kan wakulu maa shay kastoo yumkinu lintifaacu bihi ay suurtagal tahay in lagu intifaaco ay suurtagal tahay in lagu intifaaco maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi noqoshadeedana lala jiro oo cayntiisana ay baaqi noqonayso jaaza icaaratu imise qeyd baa kugu jira laba qeyd mi saddexaadna waad ku darsanaysaa saddexdaa qeyd baad raacsanaysaa shay kasta oy suurtagal tahay in lagu intifaaco waxaad caariyadu ku asaxaysaa shay kasta oo ay suurtagal tahay in lagu intifaaco waa lagu intifaacay maxaa ku baxay waxaa nafciba aan lahaynba waxaan nafci aan lahayn waxba nafciba aan lahayn dee caaradiisu faa'iido male caaradu waxa weyaan qofku intu wixi u qaato in ku difacu soo celiyay weeyaan marka mar hadduuna wixiiba nafciba una lahayn ya icaaradiis ansixi waa ko nafcigu waa inuu mubaax noqdaa nafciga laftiisaad qaydaysaa waaad nafci laftiisu waa inu noqdo mubaax maxaa ku baxay nafci aan mubaaxaan ahayn oo xaaraana sida aalaat lah kamanka la garaaco kamanka so kamanka ma taqaanin kan la tumo marka la heesayo nafci buu leeyay lakin nafcigiisa waa xaaraanta nafcigiisa halkaas waa lagu heesaya waa la garaacaya marka inuu qofku soo icaaraysta waa xaaraan ma banaano wuxuu soo gudagelayaa wa kulu maa yumkinu alintifaacu bihi intifaacaas waa inuu mubax noqdo mubax maaha markaas waa xaaraan weyaan markaa shayga shayga lagu lacaariyada lagu bixin horta weyny shay nafci le ko shay nafcina waa inuu yahay nafcigiisuna waa inuu yahay maxay mubaax waa inuu yahay waa inuu banaanya waay waxaad ka warantaa nin baa wuxuu haystaa ay ay buu haystaa aygaasi wuu ku ugaadhsadaa oo aad u tagtay waxaad ku tiri aygii maanta waan ku ugaadhsanayaa idhib su ku waayo ka waran waa banaanta ma banaana ya waa banaanta horta waa lagu intifaacaya soo ma nafci nafciisa maxay uu kuusoo ugaadhanaya soo ma nafciisu mubaax mayey ha in lagu ugaadhsaa way banaanta sax ya waa saas waxyaabaha kalena dee u qiyaas qaadaan qiyaasun qaada waa inuu waxu nafci leeyahay qofku marku wuxuu qaato ku intifaacayo nafciguna waa inuu maca baqaai caynihi cayntiisa baaqi noqoshadeedana lala jiro oo shayga cayntiisu waa inuu yahay maxay mid baaqi noqonaysa maca baqaai caynihi waay cayntu markaa waa inay baaqi tahy maxaa ku baxay cayntii baaqi ma noqonayso way baaba-aysa oo qofkii marka shaygii loo dhiibo ee ku intifaaco wuu soo celinaya isagu sidiisiibu soo celinaya ama hadduu doono wax iska yar bedelaynba hadduu hadduu dhar ahaado kale baali noqday dhib male taasi lakin waa inuu shayga baabayin isticmaalka la isticmaalaya waa inuu ku baabayin hadduu isticmaalka la isticmaalaya u yahay shay ku baaba-aya isaguna ma caariyad kuma asaxayo caariyad kuma asaxayo waa inuu yahay shaygu shay cayntiisu ay baaqi ahaanayso ayna tusaalayn marka maalan kitaab baad yaad icaaro bixisay qofkii baa qaatay wuu soo akristay wuu soo celiyey cayntiis baaqi ma timi soo soo isticmaalkii soo isticmaalay iyo aqrintii la soo akristay bay ku baabaaday baaqi buu ahaanaya gaadhiba saasoo kale aada u dhiibtay wuu kuu soo celiyey waa sidiisii cayntiisu waa baaqi maxaa sida saabuunta oo nin ba ku dharbaan meehanay abad saabn dhib saabunta u dhiibtay dharkii kusoo meeday uu soo dhameeyey ka ya ama shamaca la shito kale culimadu ku tusaaleen inta badan od beriga horda shamac baa la shidan jiray shamac shamacu dabkaa dhalaalaya shamaca la shido oo garanis ban maranaya shamacaasi wuu dhalaalaya haddii xabad shamaca aan lagu dhiibo tirada caawa waxbaan ku akrisanaya ii dhiib ood shamcii shidatid oo caawa dhan ku akhrisanaysid beri maxaad soo u dhammaanay kaas isaga waxa weeyaan eh, waxaa shardiga in cayntu baaqita caariyada kuma ansaxayso waxay noqonaysa adu inu ku siiyo siinu bay noqon donta ama sadaqay noqon doonta laakiin ma noqonayso maxay caariye ma noqonayso imise qeyd baynu sheegnay sheekha u dambeeya gidaar ku tirsan istaag soo dhawowo imisaan alaa lagu sheegay a imise qayd buu sheekh inoo inoo sheegay oo ama daabitkaas imise qayd baa ku jira waay kaasi waa mid soo dhawo hadda soo dhawo soo dhawo labada hadhun baa lagu daraya cid ba kuag ag fadhida sheekh halkaasna gidaarka kale ku tirsan a istaag soo dhawaada waa la soo dhawaaday ya waa la isku soo dhawaada haye mid buu sheegay labada kale ku dar cayntiisu waa inay baaqitay maxaa ku baxay wixii aan baaqi noqonayn waay mid ba hadhay soo dhawaadun soo dhow soo dhow xabadda hadha yeesheye haye intifaaciisuna waa inuu yahay sax wa kullu maa shay kastoo yumkinu ay suuragal tahay alintifaacu bihi in lagu intifaaco maca baqaayi intifaacaas maaa maxaynu raacinay inagu inuu mubaax yahay maca baqaayi caynihi cayntiisana baaqi noqoshadeeda lala qabo jaazad icaaratu icaaradiisu waa asaxaysa waa banaantay ida kaanat manaaficu manaaficiisu markay tahay aahaaran aahaar waxa logla jeeda fawaaid markay tahay manaaficdiisu aahaar waa laga helayo shaygaasi markaa faa'iidada laga helayaa hadda u fiirso oo oh, waxay noqon kartaa faa'iidada laga helayaa waxay noqon kartaa acyaan waxay kale noqon kartaa wax acyaanna ahayn noqon kartaa cayn laga faa'iidaysanayo faa'iidadan ku gashay acyaan lafteeda aad qaadanaysid buu noqon karaa waxaa kale noqon karaa waxaan caynba aan ahayn mala socotaa sheekh adiga ah, sheekh xamsi ku misaanu qabinay fawaaidkii laba haye acyaan acyaan iyo mid cayn caynta maxaa la dhahdaa waa shay la taaban karayo waxaan cayntaan ahayna waxaan la taaban karin buu noqonaya iminka maalan guri ayuu qofaad ku tiri iyo caaleysi waxaan ku jirayaa saddex cisho suuka guri waayo qaabo guriga ma ku intifaacin mise kuma intifaacin nafcigaasi soo faa'ido kuma aha faidaas ma wax la taaban karan so waxaan la taaban karayn ya waxaan la taaban karay muxuy de gurigu waa gurigu sidii si ad waad gurigu waad ku intifaacday maxaad ku intifaaceen nafcigaad ka heshay muxuy waad gashay gelitaank ma wax la taaban karaa ha wax indhaha la saari karoo la taaban kara de maaha waa hayru kaasu wax acyaan maaha cayn maaha shay cayna maaha waay markuu caynayay muxuu noqonaya nin wuxuu ku icaaraysiiyey hashiisii oo waxa weeye irmaan wuxuu ku yidhi hasheeda qaado caanaha ka soo cab oon ku icaaraysiiyey caanaheedan cab hashi baad kaxaysatay markaas caanaheedii cabti maku intifacay mise kuma intifaacin waxaad ku intifacday hashan ka qaaratay muxuu yi caanuhu ma acyaanba mise maha acyaan waa acyaan labadu ku bannaantay acyaanna way noqon kartaa wax aan acyaan aan ahaynna way noqon kartaa marka fawaa'idku waa labadaas shaygan lagu icaaraysiiyey waad ka faaidaysanaysaa ama cayn lafteeda ha noqdo ama yuunu noqoni geed buu ku siiyey wuxuu ku uri geedkaa maarta timirta ah ee midhaha midhuhu saaran yihiin geedkaa caariyaan kuu siiyey midhihiisaa cun midhaha marka ka dhabeysno aniga hayso yaan qaadanaya midhuhu mad ka guran unta adu intaa u midhaha uu sido iyaad kolba in ka goosan caariyadaas ma asaxaysa ma soo asaxayso way asaxaysa waad ku intifaacday geedkii soo ma maxaad qaadatay laakiin midho midhuhu ma acyaan ma soo ma soo hayru acyaan waa acyaan way asaxaysaa culimada qaar kamid ohan acyan marki ma asaayso msa maha iyadoo maca acyaanay asaaysa marka aahaaran maxaynu ku fasiraynaa fawaaid sidaas ku fasireen culimmadu marka haddaa lagu yidhaahdo shayga la caariyeysanaya ee qofku caariy ahaan u qaadanayo ku intifaacaya ma acyaanbaa ma shay la taaban karaaba oo cayn ah mise maaha wa labadaba u noqon kara labadaba wuu noqon kara wتجuز اcaariyaة caariyadu waa asaxaysaa muطlaqatan xaal ay tay mid lasii daayay muqayadatan mid lagu xidhay bimudati muddo lagu xidhay muddo uu ku xidhi karaa wuxuu ku ohan karaa muddada hayso toban cisho haysuu ku ohan karaa waxaa kaluu ku ohan karaa wuu qaydi soo maaha waad icaaro ahaan buu kugu dhibi karaa waa mulaq oo muddo lamaba qaydinba labadaba ku banaatay labadaba ku bannaatay caqdigan caariyadu waa caqdi jaa-is الطarafayn markana waa jais arafayn maxaa loogala jeeda sheekaas sheekh hay adiga stag maxaa loogala jeedaa su-aasha ka jawaab a ah. ya haya sheegde maxaa loogala jeeda maxaa banaan inankan casama banaan saasa ya ha fadhiiso shal darsigii shal maad joogin hay iska soo celin karaa a markuu doono jaa waa nigi sheegnay de ya qofku markuu doono soo ceshan karaa markuu doono ayuu ayuu caqdigii soo ceshan karaa ariidi bixiye mar alle marku doon so ceshan kara ohan ariidii kan kan kale mar alle marku doon iska soo celin kara marka la yidhi waxa weeyaan waa jaa-is maxaan ka qaadanaynaa haddii midkoodu dhinto ma maxaa dhalanaya hay adiga midkood hadduu dhinto ka war aa fasakhmaysa waayo caqdiga waa jaa wey midkood hadduu dhinto waxay noqotaa fasakhmaysa hadduu laazim ahaan laha ka war fasakhmi lahay maya wahiya caaridu madmuunatu mid la magdhabe wey madmuunatu mid la magdhabeey waa magdhabay calmustaxiil goorma laakin weyaan idaa talifat markay baaba-do waa mid la magdhabaya cala lmustaciiri mustaciirka ayaa magdhowgaas korkiisa ahaaday biqiimatihaa qiimaheeda ayuu magdhabi doonaa yowma talafiha maalintay baaba-day qiimihii ay maraysay ayaa uu ku magdhabi doonaa yowma talafiha ya qiimihi ay maraysa waay gacmaha maxaynu soo qaybina yadu amaana iyo iyo yadu addamaan yadu amaana maxay ahayd adiga yadu amaana maxay ahayd waa ka uu qofku yadu amaana micnaheeda maxay maxaa logala jeedaa waay fadhiiso sheekha ku xiga sheekha ku xiga adiga kuxiga a haye inuusan ku xadgudbin mooyaane xadgudub sameeyo ama uu gaboodfal sameeyo un mooyaane ma magadhabay hadii ku baba'do kaa iyado amaana la dhahdaa iyadoo ka soo horjeedaa muxuu noqonayaa waa magdhabayaa mar walba soo ma haddaba halkan waa sidaas halkee adiga halkee adiga adiga halkee halkee ya caariyada farid ah, okay caariyada caariyada waa waxa weeyaan waa qofka isago looma dhiibin shaygii iyo kuma soo intifaacayo gacantiisa yuu ku hayaa soo maha intaa gacantiisa ku haya hadday baaba'do wuu magdhabayaa waa yadu damaan waa yadu damaan gacantiisu ninkaa mustaciirka ah ee wixii caariyeystay ya gacantiisu waa maxay ma yadu amaan mase yadu damaan waa yadu damaan haddaba halkaa waa inanka yar kala saarayna ee soco shay wuu baaba'ay baa la yidhi soo maha yuu ku baaba'aya qofkii cadhaystay gacantiisa ku baaba'aya soo ma waxaa loo kala qaadayaa baabi'itaankaa uu baaba'ay waxaa loo kala saarayaa isticmaalkii loogu talagalay isagoo ku isticmaalaya hadduu shaygu uu baaba'o iyo isagii oo wixii e, e, e, isticmaalkii loogu talagalay ama loogu ogolaaday waxaan ahayn isagoo ku isticmaala inuu baaba'o isticmaalkii loogu talagalay hadduu ku baabao ee qofkan loogu ogolaaday inuu isticmaalo waxa wey ma gadhali maayo tusaaladu muxuu noqonaya tusaladu wuxu noqonaya maalan waxaa loo soo dhiibay middi hilibbuu ku gogosanaya hilibkii iyo lafiyuu ku jajabsanay ku hagaagsanayay oo wax loo ogolaaday weeyaan inuu ku isticmaalo ansahayn mididana waxaas loo isticmaala mididiiba afbeeshayba siduu ugu jarjarayayba afbeeshay afbeelitaankana afbeeshay ya de waa nuqsaan baa ku yimid ama way kala jabteba way kala jabteba marka isticmaalkii loogu talagalay iyadoo lagu isticmaalayo sheegu hadduu ku baaboo qofku maga dhabi maayo lakiin goor buu maga wixii loogu talagalay wax ahayn ama wixii loo ogolaaday wax ahayn soo ku isticmaalay ya taa hadduu ku baabaado maga dhabay maalan dhar baa loo soo dhibo dharkii uu xidhay xidhashadii uu xidhanayay buu sheegu ku baabaayoba ama ku baaligaroobay baali noqdayba miyaa la odhanaya waxa weyaan wad baabisa soo magadho maya waayo wixii loogu talagalay wuu isticmaalay ee loona ogolaaday isticmaalku isticmaaliyin buuna ku baaba wax kale markaa maaha maalan shaygan waxa loo isticmaalaya wixii loogu talagalay waxaan ahayn logu isticmaalay maayt marka dadkan looga tusaale qaado imika haddii qofku dis dist hadduu soo qaato soo ma garanaysa dist buu soo qaato waay dis maxaa maxaa lagu isticmaalaa ya waba loo karstaa soo ma waba kumu karsanine waxay noqotay gurigii u sameynayayo ciyaalkii wudhi wuuu kui dhagax ciid kusoo gura disidii baa jajabtay magdhabe sama magdhabe wuu magdhabay wuu magdhabay wuu magdhabay saasun markaa ula socdo waay qiimaha ku magdhaben waa ay baaba'day qiimahay marasun buu magdhabay maalintaa ay baaba'day qiimaheeda ayuu ku magdhabay faslun waman asaba maalan fasalkan wuxuu kaga warramaya sheekhu axkaamta asabka asabka waa waa waa waa dhaca weeyaan qofku wax dhaca xoog ku qaata ulmi ayaa la ydhahdaa waman qasaba qofka dhacaa maalan maal qofka dhacaa maalkaasoo liaxadin qof usugnaaday lazimahu waxaa ku waajibaya radduhu celintiisa ayaa waajib ku ah wa arshu naqsihi waxaa kale laazim ku ah arshu naqsihi nusqaantiisa arshigeeda bimacnaa e, kabniinkeeda inuu qiimo ku kabo oo markaa uu hagaajiyo ayaa laga doonaya wa ujratu milihi waxaa kale laazim ku ah ujratu miligiisa ayaa waajib ku ah isaga oo kale kiradiisa lacagta lagu kireeyey oo kale ayaa waajib ku ah fain talifa hadduu baabao daminahu waa magdhabi doonaa bimilihi isaga oo kale in kaana lahu milun mil hadduu leeyahay aw biqiimatiha mid qiimihiisa ayuu magdhabi doonaa in lam yakun lahu milun mili hadduuna lahayn akara maa kaanat akara maa qiimaha ugu badan ee kaanat ay ahaato ama kaanat ay tahay ayaa marka waxa weyaan uu ku maqdhibi doonaa min yowmi lqasbi maalintii uu dhacay laga bilaabo ilaa yowmi talaf ilaa maalintii ay baaba-day qiimihii ugu sarreeyey gaadhay ayaa lagu maqdhibi doonaa horta qasbigu xukunkiisa waa xaaraan caariyada xukunkeeduna sheekhu jaasad icaaratu iminku wuli way banaan tahay waa manduub waa sunna wey culimada qaarkood waxay idhaahdeen jaarku maacuunka iyo alaabta yar ay kala qaadanayaan inay isa siiyaan waa waajibba oo jaarku hadduu kusoo doonto waxyaabaha eh, dheriga oo kale iyo waxyaabaha wax lagu qabsanayo ee wax ku karsanayo iyo waxyaabaha lamidka ah ay u baahan yahay siinteedu waaba waajib wayamnacuuna almaacuun bu ilahay yidhi wayamnacuuna almaacuun lakiin asalku waa manduub waa sunna weeye caariyadu qofkana wixii la caaraysiiyey haddii loo qayday muddo loo qabtay muddadii marka dhamaato waa soo celiyo haddii aan loo qabanin muddana mar alle markuu intifaaciisa uu dhamaysto markaa wa in iska soo celiyo markaaba waa in iska soo celiyo yaa la haddaba qasbigu waa xaaraam wey xukunkiisu inuu qofku qof xoog xoolo kaga qaato dulmi ma banaana horena waxaynu soo marnay inuu qofku marka tasarufkeena soo marayna xoolo aanu lahayn inaanu ku tasarufi karayn inanu qaadan karayn halkana waa saasoo kale oo qofku xoolo qof kale uu leeyahay in uu dhacaa waa xaaraam wey waana dembi weyn waay haddaba marka qasabka laleeyahy waa qofka oo xoolo qof kale uu leeyahay xoog ku qaata dulmina ku qaata xoog buu ku qaadanaya maxaa ku baxay kaan xoog ku qaadanayn adoo iska haysta oo gacantaba ku haya ayuu intuu kaa boobay bula carar kaa nahab baa la dhahdaa axkaamta qasab kuma dareeraya nahab sariqana maaha qofka waa la tacsiiraya isaga waay waman kasaba qofka dhaca maalan maal qofka dhaca maalkaasoo liaxadin qof usugnaaday maal marka qof kale uu leeyahy xoolo ayuu dhacaya lazimahu radduhu waxaa ku waajibay inuu celiyo horta shaygii inuu celiyo laga doonaya shayguu soo dhacay waa inuu celiyaa qiimuhu doonaa ku kaco haddii celinta wuu celinayaa lacag fara ay ku baxayso waa inuu celiya laga doonaya waa xaqu lhayr qof kale leeyahay xaqa aadamiga aad baa loo ilaaliyay aadamiga aad baa loo marka waa inuu celiyaa waajibu kut qiimaha uu doono ha ku kaco celintaasi haddii lacag fara ka baxayso lacagta badan uu ku bixinaya isagana laga doonaya horta marka taas waa ta koowaad waxaa laga doonayaa ciinti waa laga rabaa o al lyadi maa ahadat yuu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam wa arshu naqsihi arshu naqsigu waxa weeyaan shaygu markuu nusqaamo intaa ka nusqaantay magdhabo doona ayadana maalan haygii hay nusqaantu labay u qaybsamaysa nusqaantani labay u qaybsamaysa in shaygii suuqii markaas suuqu inuu inuu sicirkiisa iskaba hooseyaba oo suuqiiba fadhiya dabeetna alaabtii fadhiisi fadhiisigii fadhiisatayba qiimaheedu uu jabay oo de alaabtii dhan ba wada jaban markaa qiimihii eh, suuqa uu ka marayay ayaa maanta hooseeya marka taasoo kale magdhabi maayo taasoo kale ma magdhabayo marka suuqii la keenay ayaa qiimihiisu wuxu noqday qiimo hooseeyu noqday la odhan maayo dee qiimo sarriyu ahaan jira magdhaw la odhan maayo waa sicirka suuqa ayaa xukumaya markaas suuqiinama haddana hooseeyo dhib male taas ayado ta loo jeeda waa maxay shayguu dhacay ayaa waxa uu keenay nuqsaan nuqsaan baa ku dhacday markii suuqa la keenana nuqsaantii ku dhacday awgeed ayuu qiimihiisna u jabay hadduu nuqsaantaasi inay jiri lahayn qiimihiis wuu sarrayn lahaa qiimihiis wuu sarrayn lahaa neef u dhacay maalintuu dhacay wuxuu ahaa neef maasha allah aada u wanaagsan oo qurux badan oo qiimo wanaagsan leh wuu gaboobay ama wuu taag dareeyey isagoo taag baa ayuu soo celiyey dabeetna suuqi baa la geeyey qiimihiis wuu jabay aad buu jabay arshi nuqsaanka nuqsaanka ku yimid u magdhabi doona marka nuqsaan magdhowgaas wuxuu noqonayaa arshi waxa la waa kabniino inta ka dhiban buu bixin doonaa wey intaa imika u marya maaha inta maala hadduu boqol kun uu ahaa oo maanta la kala siistay konton kun la kala siistay konton baa udhexeeya kontonkaas arshi nuqsaanka kontonkaasu noqonaya kontonkaasuu bixin doona kontonkaas ayuu bixin doonaa waay waxaa kale ku laasimaya wa ujratu milihi shaygan uu dhacay ujradiisa oo kale shaygan uu dhacay kiradiisa oo kalena way ku laasimaysaa iminka maalan guribuu xoog ku dhacay uu ku qaatay guriga waa la kirayaa soo ma so lama kirayo wuxuu ku jiray shan sannadood shantaas sannadood uu ku jiray kiradoodana waa la xisaabinaya kiradoodana bix baa lahanaya ninkan maxaa ninkan maxaa laazim ku ah waxa laaim ku ah horta gurigiinu iska celiy laimhu raduhu guriga waa celiya guriga haddii qiimihiisa nusqaamay hadduu nusqaan ku timid nusqaantaasi inuu kabo oo uu bixiyo iyadana gurigaasi waa la kiraystaaye muddadu ku jiray kiru xisaabsan nin nin nin kiraystay oo ku jiray nin kiraystay oo kale ayuu ka dhignaa kiradeedana uu bixin doonaa iyadana waa odhan bishii maxa lagu karaya intaa intaasoo lacagna bixi baa la odhanaya saasa laga doonay ujratu milihi hadduu gaaro dhacno caynkaas shaygii muxuu yihi sheekhu ha isagoo kolku magdhaay maxaan ka qaadanana ninka wax dhacay gacantiisu waa yadu damaan ninka wax dhacay gacantiisa maxay yadu addamaan marka yadu damaanna waynu fahna sheekha kur kursi ku tirsan istaag ha istaag yadu damaan ka maxay istaag de iyado dabana maxay ya waay iyado dabana maxay waay sheekha kaasoo horeeya hay adiga adiga xagga hor kaasoo xiga a iyado damaan sheeg iyado damaan ka maxay ya sheegaya adu sheegayars ad waa maxay haddii hadduu baabiyo shayga hadduu baabao hadduuna baabinayso ka hor iska baabacay ka hor ka hor hadduu iskaga baabacay ka hor haddii kalena maya caynkaama tafadal waa isku mid mar hadduu gacantiisaba ku baaba ama tafriir ha sameeyo isagoo xadgudub ha sameeyo ama gabadfal ha sameeyo ama yuuna sameynin waa isku mid mar hadduu gacantiisaba ku baaba uu maga wey yado damaanka caynkaas marka gacantiisu inuu qasabbu kusoo qaatay waa yado damaan xifdiya daminahu bimilihi ayuu maga doonaa isagoo kale in kaana lahu milu mili haduu leeyay wax la ah haduu leeyay halka hadda miligan sheegina miligu waxa weeye xoolaha waxaa loo qeybeeya sin hore soo tilmaanay miliyaat iyo qiimiyaat iyo caqaaraat iyo manquulaat aduu taqaasin badan baa loo qaybiya lakiin mili iyo qiimi baynu kala baranayna soo ma mili maxaa la dhahdaa waxay yidhahdeen la yidhaahdaa maa xasarahu kaylun aw wasnun wajaaza fiihi asarm ma xasarahu kaylu aw wasnu wajaaza fiihi asanam waxa lamiiso la miisaamo la miiso ama la miisaamo ee miiskiisa iyo miisaankiisana sharcigu uu sheegay waa shayga la miiso lana miisaamo ee miiskiisa iyo miisaankiisa labadabana sharcigu inoo dabdiyey sharciga inoo dabdiyey oo inoo sheegay waxa waa la miisaama waa la miisaam oo wixii cahdiga rasuulka la miisaamayey iyo wixii la miisayey weeyaan maa xasarahu kaylun aw wasnun wajaaza fiihi salam salamkuna ku banaayey sanamkana waa inagii soo marnay shuruuddii salamka waa in laga helaa haddaa shuruudii salamka laga waayo ma asaxayo hadda wax lasku dardara u yahay maalan ashyaa laisku dardaray hadduu yihi waxaa la isku dardaray salamka kuma asaxaynin haddiidana hala miisaba ama hala miisaamabe mar hadduuna salamka ku asaxaynin waxa weeyaan mili la odhan maayo mili waa kaas qiimiguna wuu ka soo horjeedaayo waa wixii de aan la nambi samayn saa daraadeed waxaad arki doonta culamada iyagoo ka warramay markay qiimiyaadka ka warramayaan sida guryahoo kale ka odhanaya iyo xoolaha oo kale geeli arigi loodii oo kale markay miliga oo kale ku tusaalanayaanna waxay ka odhan sida qamadida oo kale ama timirta oo kale ama waa la miisaama waa la miisaama marka kuwaas ayaa miliyaadka le in kaana lahu mil aw biqiimatihi ama qiimihiisa ayuu magdhibi doonaa in lam yakun lahu milun mil hadduuna lahayn akara maa qiimaha ugu sareeya ee kaanat ay ahaatay min yowmi اlqasbi maalintii uu dhacay ilaa yowmi اtaraf ilaa maalintuu dhaadhacay marka shayga qiimihiisi la qiimeynay waaa lagu qiimeyn doonaa waxaa lagu qiimeyn doonaa maalintii uu soo dhacay laga bilaabo iyo maalintii uu baaba-ay qiimihii ugu sarreeyey ee uu gaadhay baa lagu qiimaynaya maxaa lagu qiimaynaya qiimihii ugu sarreeyey uu gaadhay goorma maalintuu soo qaatay ee soo dhacay iyo maalintii uu baaba-ay ugu sarreeyey u gaadhay maalan maalintu soo dhacay wuxuu marayay boqol kun maalintuu baaba wuxuu marayey boqol kun keebeen keebaa lagu qiimanaya waay soo dhacay boqol buu marayay maalin dhexdaana wuxuu gaadhay boqol kun maalintii uu baaba-ayna kun buu ahaa maxaa lagu qiimeynaya boqol iyo konton saas akara maa kaanat min ywm اfasa qiimihii ugu sareeyey ee u ahaaday min ywm اlgasb ila ywm اtalaf ayaa lagu qiimeynayaa halka aynu ku dayno wslى اllah wslm wbaaraka calى muxamed wعalى alihi وsaxbihi ajmaciin